alxamdu lilaahi رب العالمين صلى allahu wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu dersigeennaani waa kii labaatanaad ee ka mida kitaabkii cumdat اlaxkaam fii macaalim alxalaali walxaraam oo iska lahaa alxaafid cabdulqani ibnu cabdilwaaxid almaqdasi raximah llahu tacaala wuxuu ka bilaabanayaa dersigeennu caaweyto kitaabu siyaam kitaabu siyaam wuxuu ku hoos doonaa afar baab uu kaga hadlayo soomka iyo safarka soonka kan ugu fadliga badan leylatulqadriga iyo ictikaafka oo ayaguba calaaqa la leh dee bishii rabadaan imaanayo inta badan kitaabu siyaami soomkii ayuu u baab yahay soomka luqada marka laga hadlayo kelmadda asalkeeda waxaa loo yaqaanaa al imsaaku innii nadartu liraxmaani sowman waxaan ballan ilaahay raxmaanka ugu qaaday iyo nader inaana qofna la hadlin bay ku maryama bintu cimraan marka sawm waa al imsaak shay in laga joogo ama hadal ahaan ha looga joogo ama cuntaha laga soomo ama shay in gacan loo qaada ha laga joogo al imsaak waa ka istaagid iyo ka joogid isdilaaxa culammada muslimiintu waxay u yaqaanaan soonka imsaakun makhsuus waa afhaysasho gooni ah afhaysasho iyo ka joogid gooni ah weeyo kow min shakhsin makhsuus qof gooni ahaaneed bayna ka imaanaysaa ee dadko dhan soonka lagama rabo can shay-in makhsuus shay gooniyaana laga soomayaayo wax kaste laga soomi maayo fii zamanin makhsuus wakhti gooniyaana la soomayaayo xilli kasta lama soomo tusaale aan idin siiyo imsaakun makhsuus waa ka joogid gooni ah ha ka joogid gooniya wey oo maxaa laga wadaa dee inaad faraha wax ka qabatid iyo inaad lugaha ka lugaysid iyo inaad hadashid iyo ma aha waxaad ka soomaysid imsaakun makhsuus marka waa afhaysasho gooni ah si gooniyaad u soomaysaa niyay leedahay waa saasaad ugu talagelaysaa can shayin makhsuusna waa maxay dee waxyaalaha soonka jabiya un baad ka soomi hadal iyo maxaad u hindhistay iyo maxaad u seexatay iyo lagu odhan maayo markaad sooman tahay cunto iyo cabitaan iyo jimaac iyo waxyaalaha noocaas oo soonka buriya unbaad iska ilaalinaysa can shay-in haddaan ogaanay shayga aad ka sooma ka soomaysid waa saas shaksiga laga rabo waa shaksi gooni ah caruur lagama rabo qof dumar oon daahir ahayn lagama rabo marka shaksi gooni aha laga rabaa waqtiga la soomaya waa un maalin habeen lama soomo ha habeen so waqti soon ma aha marka xilli gooniya la soomaya soonka waajib yeelidda la waajib yeelay bil shacbaan bay hadda soo bil shacbaan kuma jiro bil shacbaan ayay ahayd kow sanadka la waajib yeelana sanadkii labaad labaadoo hijriguu ahaa labo nebigu wuxuu soomay calayhi salaatu wasalaam ilaa markii soonka lagu waajib yeelay ilaa intuu ka dhimanaya sagaal ramadaan sagaal ramadaan ayuu soomay leanna nebigu toban sano uu madiine joogay sidaan kutubta siyarka kusoo maray siirooyinka tobankii sano uu madiine joogay haddii la yidhaahda sanadkii labaad baa soonka la waajib yeela toban laba ka jir siddeed bisoor soo maaha weliba waxaa weeye dee nebigu sal ly sl toban sanuu madiine joogay sanadkii koob iyo tobnaadna waa geeriyooday oo tobankii sana ay dhammaatay marka sagaal rabadaan ayuu nebigu soomay calayhi salaatu wasalaam sagaal rabadaan ayuu nebigu soomay cajiib waxa ah sagaalkaa ramadaanba badankoodu bisha ramadaan waxay ku dhammaanaysay sagaal iyo labaatan beri soddon ma noqonayn soddon buuxo ma noqonaynin ayib sidaasaa ku marka abu daawuud uu wariyey raxmatullaahi calayh kitaabu siya marka aanu gudubno can abi hurayrata abi hurayre waxaa laga wariyay radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam laa taqadamuu ha kala hormarina ramadaana bisha ramadaan bisawmi yowmin maalin soonkeed aw yowmayni ama laba maalmood soonko soonkood nusakhda qayb baa waxay qoraan bisowmi yowmin walaa yowmeyn walaa yowmayn ilaa rajulan qof maahane rajul nin keliya maaha aha gabadhuna xataa waa soo gelaysa qofkaasoo kaana ahaa yasuumu mid soo sooma sowman soom oo horay soon dhaqan iyo caado uu leeyahay usoo soomi jiray fal falyasumhu kaasi soonkiisa ha iska wato xadiidkan dhowr qodobba dhowrkaba ina tusinayaa dhowr qodob buu ina tusin bisha ramadaan way bannaan tahay ramadaan in la yidhaahdo ama bil loo idaafeeyo shahru ramadaan ha la yidhaahdo ama ramadaan keliyahi shahru ramadaan qur-aanku waa sheegay sunnadii nebigana ramadaan oo keliya waatan laa taqadamuu ramadaana ayaa la sheegay taasi waa qodob qodobka labaadoo xadiidku wuxuu ina tusay bisha ramadaan marka la isleeyahay biriyoo kale ay dhalanaysaa ama saa dambeoo kale marka saas la isleeyahay in la sooma lama ogola soon sunno ah oo aad isleedahay waan ku taxadarayaayo hadday maanta ramadaan noqon lahayd oo bishu qarsoomi lahayd si aan u noqdo qof soomanoo aanan u afahaysto may ikhtiyaadkaas iyo dadaalka noocaas lagama rabo laakiin qofkii horey soon sunaa u lahaa maalan khamiistii iyo isniintaa soomi jirtay khamiistii iyo isniintii waxay ku soo aaday maalin bishii rabadaan bay ka dhiman tahay hal maalin ama laba maalmood way kuu bannaantahay sababtoo ah wax bishaan hadda dhalanaysa aad ku aadinaysa maana waa dhaqan hore aad lahayd ama bishii shacbaan baad soo soomaysay adoo soon badan soo waday bishii shacbaan baa waxaa kugu soo aaday maalin ka hor rabadaan ama laba maalmood waa laguu ogolyahaa laakiin adoon intaa midna samayn rabadaan baa maalin ka dhiman ama maalin labada maalmood baan soomayaa maya taa lama ogola qofkii laakiin soon dhaqan u lahaa oo soo watay isaga waa loo ogolya can cabdillaahi bni cumara waxaa laga wariyay radia allaahu canhumaa qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuulallaahi rasuulkii ale sala allahu caleyhi wasalam yaquulu xaaluu leeyahay idaa goortii ra'aytumuu aad aragtaan hu bisha ramadaan bishii ramadaan oo la raadinaya haddaad aragtaan fa suumuu soomo aragtideeda ku sooma idaa goortii ra'aytum waad aragtaan hubishii ramadaana fa aftiruu afura fa in qumma haddii laydinka daboolo calaykum dushiinna oo dee marar badan baa waxaa dhacda bishii oo dhalatay in la arki waayo daruurdaruur darteed iyo roob faqduruu ku qadara faqduruu u qadara lahu asaga oo u jaangooye maxaa laga wadaa bisha aragti baa lagu soomaa laguna afuraa bisha rabadaan hadda sooma sugayno ma ayadoon la arag ba la iska soomi waa in la arko markii la arko waa la soomaya dee soonku waa la gaaray ayib haddii bishii la soomo haddana oo shawaal dhalanayso bishii rabadaan inay dhammaatay shawaal la bilatay maxaan ku ogaanaynaa inaan shawaal aragno qodobka waa la faham soo hadday dhacdo maalinkii la filaya rabadaan dhalashadiisa inay bishii dhalato koow tahay leanna bishu sagaal iyo labaatanna waa ku dhalataa soddonna way noqotaa oo soddon buuxay noqotaa marka maalinkii aan filaynay haddii aan weynaa maxaan samaynaa oo cirkii uu daahsan yahayoo cirkii baa waxa weeyaan maxaa laga wadaa qoraxdii iyo dayixii xidigo iyo waxba aan la arkaynba oo cirkii uu qafilan yahay faqduruu lahu qadara qadara maxaa laga wadaa axaadiid kala caddaysay oo bishii shacbaan oo aan ku jirray baan soddon buuxa ka dhigayna maalinkii sagaaliyo labaatan haddaan bishii arki weyno maxaan samaynaynaa soddonkan buuxinaynaa faqduruu lahu sidaa ayaa laga wadaa axaadiid kalaana kusoo aroortay riwaayada bukhari waxay ahay fa akmiluu ciddata shacbaana halaaiina shacbaan tiradeeda dhammaystiroo soddon ku dhammaystira maalinkii sagaal iyo labaatanka ahaa waa suurtagal in la helo in la waayana waa suurtagal haddii la helo dee sagaal iyo labatan baa lagu waxay dhammaatay birri waa soon haddii la waayo maxaa la samaynayaa soddonkii shacbaan baynu dhammaystiraynaa rabadaankuna waa la mid sagaal iyo labaatan beri markaan rabadaankii soonnay haddaan bishii u weyno maxaan samaynaynaa soonkeena wadanayna berri soddon ka dhigaynaa qaabkaasaa laga wadaa marka faqdiruu lahu u qadara soddonka buuxiyo wey marka labada qab haddii la arkana aragtida lagu soomin soddon iyo sagaal labaatan kay noqotaba haddii sagaal iyo labaatankii intay la gaaro bishii aan arki weyno waxaynu samaynaa soddonkaan buuxinaynaa soddonkii markii la buuxiyana haddii la arki waayo ka war dee bil koob iyo soddon noqotaa ma jirtee waxba yaan arkina markaas waa lasoo waa la soomaya ama waa la afuraya hadda kii la rabay dayib qaabkaasaa loola dhaqmayaa marka can anas ibni malikin waxaa laga wariyay radia allaahu canhu idaa ra'aytumuuhu hu-da waxaa loo celinaya waa bisha bishii ramadaan iyo bisha kale can anas ibni maalikin waxaa laga wariyay radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu caleyhi wasalam tasaxaruu suxuurta fa inna fi saxuuri saxuurta dhexdeeda waxa ahaadoo ku sugan barakatan baraka ayaa ku sugan halkaa laba qodobba labadaba weyna ogaan kow waxaa la ina faray markaan soomayno inaan suxuuranno suxuurtaa layidhi laba xadiidku wuxuu inoo sheegay suxuurta maxaan ka faa'iidaynaa barakay leedahay culimmadu waxay isweydiiyaan barakada ku jirtaa suxuurta maxay tahay dhowr qodob bay sheegaan kow waxaa ka mid ah nebigaa suxuuran jiro aan kaga dayayna calayhi salaatu wasalaam kow labo nebigaa ina faray oo amarkiisaan qaadanaynaa sala allahu caleyhi wasalam saddex ahlu kitaabku waa soomaan yuhuudda iyo kiristaanka soonkooda iyo keenna waxaa u dhexeeya waa waa suxuurta ayagu waxay samaynayaan soonka ay maanta soomanaayeen bay caawa ku xiriirinayaan hadhow ma suxuuranayaan marka inagu suxuurtaynu khaas la nahay ummadda islaamka aho ahlu kitaabka ayaynu ku khilaafaynaa nebigeennana waa ku waafaqaynaa taasina waa qodob qodobka kale suxuurta qofku soonkii uu maanta soomayeyba wuxuu u helayaa nashaad iyo firfircooni oo de birri waad soomi kartaa haddaad caawa suxuuratay laakiin adoon caawaba suxuuranba hadii lgu yara birri soon waxaa laga yaabaa inay kugu adkaato taasina waa qodob weliba haddii la yidhahda dad da'yar iyo ciyaal iyo dad dabacsan baa soomaya suxuurta ayagu markaas waxa weya dee kama maarmaanba suxuurta faa'iidooyinka iyo barakadeeda waxaa ka mid ah markaad gaajootidoo aad aragtid horta balsoonkan iyo gaajada waxay sabab kugu noqonaysaa arrinkaasi inaad waxa weeyaan wax sadaqaysatid oo dadka aad u dabacsanaatid waa midda kale markaad suxuuratid waxay sabab u noqonaysaa suxuurta akhlaaqdaada iyo dhaqankaagu inuu suubanaado maxaa laga wadaa qofku hadduu maanta asagoo gaajaysnaa ama caawita aan suxuuran uu birri soomo dabeecaddaa ka dhumaysa qofkii saa usoo fiiriya buu ku xanaaqaya adeer maxaa ga fiirinaysaa buu leeyay maxaan kuu geys dha marka qofka gaajadu ka badato soomaad maqal hebel dhafuwarkay maanta ka saaranta gaajada qofku markay ka badato dabeecaddaa ka lunta marka haddaad suxuuratid dabeecaddii way kuu ficnaanaysaayo qof dadka cunahayo waxa weeyaan la dagaalamaya noqon maysi taasina waa qodo waxay sabab u noqonaysaa inuu qofku awood u helo inuu <coughs> ilaahay xuso oo ilaahay baryo taasna sabab bay u noqonaysaa weliba waqtiga la afurahayo kaleeta iyo suxuurta iyo barakooyin gooniyaha kusoo arooro dacwadaa la aqbalaa waxay kaloo sabab u noqonaysaa suxuurta oo barakadeeda ka mid ah dee niyadii bay kuu qeexaysaaba niyadii aada soomi lahayd ayay kuu qeexaysaayoo kuu taxdiidinaysaayoo khilaafkaad ka baqaysaa dadka qaar baa waxay qabaan habeen walba qofku markuu seexanahayo oo soo tooso waa inuu niyadii haddana waxa weeyaan cusboonaysiyo inuu maanta soomayo dee qofkii suxuurtay muxuu u suxuurtay inuu soomayo wey tasaxaru marka can anas ibni dadka qaar baa waxa laga yaba inay ku yidhaahdaan haddaan casheeyo ma suxuuran karo suxuurta ha u qaadan in caloosha wax laga boodsaxda u qaadan xabad tibir hadaa cunto waa suxuurata qaar baa koranaya xala ma suxuuran intuu laba galaasoo biyaa iyo caana cabay oo maxaa rabti baasto iyo hilib buu rabay iyo beriis may suxuur caana haddaad cabtid biyo haddaad cabtid xabad tibir weliba timirta ogaada timirta wax kale hataa haddaa cunaysa ku darsa barakay leedahay nabigaa sheegay sal lagu suxuurta timirta iyo biyaha iyo waxaad cunaysa ku darso marka hal xabood timira ah haddaad cunta suxuurtaa kugu agta aday unbaa waxaa rabtay feeraha inaad buuxsatay can anas ibni maalikin waxaa laga wariyey anas ibni maalik can zayd ibni thaabitin wuxuu ka wariyey waa laba saxaabi fiirso saxaabiga anas ah baa wuxuu xadiid ka warinayaa saxaabiga zayd ibnu thaabit tusaale oo waxyaale cilmiga musalaxa culammadu kaga hadlaan ardaad tihiin kitaabkaad dhegaysataan waxaad dhici karta caawa inuu arday darsiga ka maqan yahay arday casharkii caawa joogay oo faa'iidaystay buu inta u yimaado wuxuu leeyahay casharkii xala waan ka maqnay igu soo celi markaasuu ugu soo celiyay waa laba arday isku sheekh weeye hal sheekh oo darsi u wada akhriya laakiin ninkaanu xalay uu casharka ka maqnaa xadiidkan marka yaa ugu sheekh walaalkiisoo arday ah oo kitaabka la dhagaysta baa ugu sheekh ma la fahmo nebiga anas iyo zayd ibnu thaabit labaduba waa laba saxaabiya waa laba arday oo nebiga wax ka qaata laakiin anas wuxuusan nebiga ka maqal baa waxa u warinayo o u sheegaya zayd ibnu haabit macnaheedu maaha inu kaa fiican yahay qofkaad wax ka warisay adaa ka fiicnaan kara waxaa dhici karta xataa inaad ka aqoon badan tahay adugu laakiin casharka caawa maad joogin waa waxbaa ka kugu dhaco waad u goysay hebel uu igu soo celiy can zayd ibni haabit wuxuu ka wariyay radia allaahu canhumaa qaala zayd wuxuu yidhi tasaxarnaa waan suxuuranay maca rasuulillaahi rasuulka alla la jirankiis sala allahu caleyhi wasalam uma qaama nebigu wuu istaagay ila salaati salaad xaggeed buu istaaga ila salaati salaada xaggeed ayuu istaagay waa salaadee subax wey suxuurta salaada ka dambaysa subax maaha qaala anasun anas baa wuxuu yidhi qultu waxaan ku idhi lizaydin zayd ibni thaabit kam imisaa kaana ahaa bayna al adaani adinka iyo wasuxuuri suxuurta suxuurta markii aada suxuurateen oo suxuurateen iyo adinkii salaadda subax imisaa u dhexaysay qaala wuxuu yidhi qadra khamsiina aayatan qadra khamsiina afartan konton qadarkeeda aayatan aayad konton aayadood intii lagu aqriyo walmursalaado kale oo konton aayadood walmursalaad imisa lagu aqrin karaa wax yar soo maa walmursalaadoo kale qofku markuu aqriyo intuu aqrinaya udhaxaysa adinkii dambe iyo suxuurtii marka aad bay isugu dhow yihiin aad bay isugu dhow yihiin xadiidku wuxuu inoo faa'ideynayaa in la suxuurto oo weliba suxuurta dib loo dhigo intaan adinka dambe la gaarin wax yar ka hor inay sunno tahay kow xadiidku wuxuu kaloo inoo faa'iideeyo on ka qaadanaynaa ee nebigu sala allahu calayhi wasalama suxuurta wuxuu dib ugu dhigi jiray culimmadu waxay tilmaamaan inay tahay qofka soomaya inuu soonka awood u yeesho ahlu kitaabkan u khilaafna waa sheegay ayib xadiidku waxyaaluhu inoo faa'iideynaya waxaa ka mid a saxaabadu nebiga qaabkay uga adabsan jireen tasaxarnaa waan suxuuranay maca rasuulilaahi rasuulka alla la sababtoo ereyga maca ah wuxuu ku tusinayaa inay nebiga ayagu taageersanaayeen oo nebiga raacsiisnaayeen wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'iideeyey tawaaducii nebigeenna qof isla weyn nebigeennu ma ahayn caleyhi isalaatu wasalaam saxaabadiisu wax la cunayaa weel baa loo keenayaa gacantaa la wada gelinayaa biyaha la wada cabayaa xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey saxaabadu qur-aanka say u yaqaaneen cajiibnimadeed aynaga waxa laga yaabaa inaan idhaahno maaqa sac weye ayti foodhi maanta dhan waxbaan ku haynaa laakiin ayaga hadii layahay salaaddii maaqa ka dhiman saacaddooda waxay ahayd qur-aanka markaasuu wuxuu leeyahay qadra khamsiina aayatan konton aayadood in lagu akhriyo qadarkeed baa suxuurta iyo udhexaysay salaada afartan daqiiqa udhexaysay iyo konton daqiiqa udhexaysay midna ma leh sababtoo ah qur-aanka ay yaqaaneen asagaasay wax ku xisaabsanahayeen waa kaas ah ninbaa qaar ba waxad arkaysa wuxuu leey nebigaan ku xidhanna salaada nebiga waxaan ku qiyaasnay leeyihiin inuu boqol ayadood ku tukanayo waa salaad hadda bilaabtay weli lama dhammayna garo marka waxay wax ku jaangoyn jireen qur-aanku ah qur-aanka si aad u yaqaaneen ayib taana xadiidku waa inoo faa'ideynaya waa ka qaadanayna xadiidku waxyaaluhu inoo tusinaya waxaa ka mid ah dadka ahlu fadliga heewan ah wanaagsan in wax lala cuno oo majaalistooda iyo laga qayb galo baraka iyo khayr baa laga helaa sida saxaabaduba ay nebiga ula joogeen calayhi salaatu wasalaam can caa-ishata caa waxaa laga wariyey iyo wa ummi salamata ummi salama maxay isu ahayeen talo caaisha iyo ummi salama ya ya labada waa xaasaskii nabiga sal lay slm waa soo marra soomaynaan soo maray ah, ehel ehel guud way ahaayeen laakiin labada waa xaasaskii nabiga alayhi salaatu wasalaam waana soo marra anna rasuulallaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalam kaana rasuulku wuxuu ahaa yudriku miduu soo haleelo nebiga alfajru salaada subax baa soo haleeli jirtay walxaal huwa nebiguna junuubun uu yahay mid janaabo qaba min ahlihi ehelkiisa u tegitaan u tagayna ka janaabo qaba uma yaktasilu nebigu waa mayran jiray oo waa qubaysan jiray sala allahu calayhi wasalam wayasuumu wuuna soomi jiray xadiidkan waa xadiid muhim ah muxuu ka hadlayaa ma maalinkii baa la sooma mise habeenkii maalinkii maalinkii markaad soomantahay maxaad ka soomaysaa wax cuni maysid waxna cabbi maysid haddaad reer leedahayna reerkaaga u tegi mayso oo ninkii reerkii isqabay isreeraysan maayaan laakiin ka waran habeenkii habeenkii saddexdooba waa kuu bannaan yihi inaad wax cuntid inaad wax cabtid labadii qof oo isqabto oo ilaahay isu xalaaliya habeenkii inay kulmaan intaba saddexdooba waa u bannaan yihi ka waran labadii qof oo isqabtay habeenkii markay isu tagaan janaaba meesha ka dhacday qubays baa ku waajibay ayagoon qubayskii ka waajibka waajibkaha ka qubaysan hadduu waagu ku barya ka waran berrina la rabo in la soomo soonkaad waxba u geysan maayo way qubaysanayaan salaadda subax bay tukanayaan soonkoodiina waa u jira qodobkaa ma la fahmo maslada waa masle muhima lagu baraarugo dad baa waxay u qabaan ayagoo janaabo qaba hadduu waagu u baryo ama wuu riyoodayba qofkii intuu riyoodaa isku janaabooday markaasuu wuxuu u qabaa isagoon qubaysan haddii waagu u bariyo bas soonkii inuusan u jirin maysaa ma ah maalinkii inay janaaba kaa timaado reernimo kaaga timaado un baa la diidaya xataa maalinkii qofka asagoo sooman hadduu seexdo oo qarwo oo sida biyo kaga yimaadaan soonkiisu waa u jira soonkiisu waa u jira marka nebigu reerkiisa habeenki waa la kulmi jiray ramadaanka waana u bannaan tahay ayib uxila lakum leylata siyaami rafathu ilaa nisaa'ikum soo qur-aanka alla kuma sheegin waa bannaan tahay labada qoysoo isqabta habeenkii inay isu tagaan janaabada inay isla ka mayrtaana laazima haddii bay u dhigan karaan ama hala soomanada ama yaanama beri hala sooma ayaan la soomin hadday dhacaysa biri in la soomayo oo ay suxuurtaan oo ayagiyo suxuurtay la adimo oo ay markaa kabacdi qubaystaan oo salaadood ay tukanayaan soonkoodana waa u jiray can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allaahu canhu caninabiyi nebiga wuxuu ka wariyay sala allahu caleyhi wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi man qofkii nasiya halmaama wal huwa asaguna saa'imun u yahay mid sooman bal xadiidkan u fiirso asagoo sooman buu wuxuu halmaamay inuu soomanaa fa akala markaasuu wax cunay cuntuu inta dalbaduu ka noolaada aw shariba ama waxbu cabo juus iyo cabitaan buu inta u yimid buu keliyaha ka buuxsaday iyo caloosha maaqan inay tahay maxaa xal ah falyutimma ha dhammaystiro sowmahu soomkiisa qofkii wax cabay baa waxa layidhi waa kuu jiraaye sii wado fa innamaa atcama waxaa un quudiyey hu ruuxaas oo allaahu alle ayaa u quudiyey oo wasaqaahu waraabiyey ilaahay baa quudiyey oo waraabiyey eh waxaa weeyaan ha sii wata hawshiisaa soonka ah xadiidkani wuxuu ka hadlayaa masaa'il muhim ah masaa'ilka uu ka hadlayaa waxaa weeye soomaynaan soo marin waxyaalaha soonka jabiya waxaa ka mid ah cuntada iyo cabitaanka shardigu waxa weeye kas inaad u cabtid kas inaad u cabtid oo u cuntid baa soonka kaa jabinaya laakiin kas haddaysan kaa ahayn oo maalan waad is inaad is baad is ilowdayba gabadhii jikaday ku jirtay afur bay samaysanaysay mandhaasiiyo saambuus bay ka dharagtayba iskamana ay warqabta inay soomaneyd waa is-ilowda afar xaboo saambuusa markay cuntay bay garatay inay soomanayd afkana ay ku haysay kii ugu dambaysay maxay samaynaysaa intaa afka ay ku hayso fa atcamahu llahu intay tirahda liqi maysa way tufi waxa afkeeda ku jira way tufaysaa laakiin hadday liqdo markaasuu soon ka jaba sababta hadda way isxasuusatay inay soomanayd awl way is-ilowsanayd markaasay tufaysaa mila faham qodobka cabitaankii baa la mid ah soonkii ugu horreeya aan soomo waxaan xasuusta ardaan ahayn dugsi baan dhigan jirnay waxaan xasuustaa marka macallinka ayagoo galabka arbacada ah khayr allaha siiyo kitaab eh, intuu soo qaada loox oo adkaar iyo wax noogu qoro oo la dhaqoo la mayro oo xeero loo dhigo baa biyahana la siin jiray tahliil ahaanna loo siin jiray biyihii looxa laga soo mayray oo qur-aanka lagu qoray buuna siin jiray macallinku baraka ahaan qur-aanka ilahay u barakaysanaya marka galab walba saasuu samayn jira ardadii marka kuwo yaryar iyo kuwo anaaba ugu roonaa arda inta kale waa iga yaryaraayanba waxaan xasuustaa marka biyihii tahaliishaha galabkii markuu dhaqay oo galabka intuu meesha qorahayo mayrahay aniga asaga baa joognay asagii baa isilo asaga iska bilaabay horta wuu cabay markuu asagii cabay oo cabaar uu cabahayay buu ana ii dhiiba aniguna ma xasuusto asna ma xasuusto anigii markaan qaatay afka kusii wado aana weli dhedhamin buu macallinka xasuustay inaan labadayaduba sooman markaas warusu warusu waa soomanayna kura yar baan hoos baan ka xanaaq waxaan leeay asba muu cabahaye macallinku <laughs> adiga kugu diidaya axkaamtii soomkana waxba ka garan maayo macallinku marka waa ii sharxo waa ii faahfaahiyay khayr badan allah siiy macallinkayga dayib marka adoo sooman waa dhici kartaa inay halmaan halmaantid markaasaad wax cunin markaasaad wax cabbin waxay culammadu isweydiiyaanoo ka hadlaan ka waran labadii qof oo sooman isqabtay ma halmaami karaan inay maantayto waxa maalin soon ahaydoo labadooduma isu tegi karaan ninkii iyo reerkiisa oo intuu asaguna iloobo inuu soomanaa ayana ay ilowdo oo isu tagaan ma dhici kartaa culamada qaar baa waxay idhan haa waa bani aadam bani aadam hadday yihiin waa halmaami karaan qolyana waxay idhan maya maya hawsha hawl iloobi kara ma ah midda kale hadduu asagu iloobo xataa ayadaa xasuusan lahay hadday idu ilowdaan asagaa xasuusan lahaa yaan loo fududayn baa lii dadka hawshaas laakiin sidaa sawaabka waa isku mid cuntada cabitaanka iyo jimaacu waa isku mid oo hadday halmaamaan oo ilaahay uu ka ogyahay labadooduba ay halmaamaanoo sidii isugu tagaan waxba looma haysto waxba looma haysto ilaahay baa waraabiyey oo quudiyey laakiin waxaa la rabaa qofku markuu intuu hawshii ku jiray cuntadii cabitaankii galmadii reerka intuu ku jiray hadduu xasuusto bartaa inuu ku joojiyo bartaa inuu ku joojiyo hadduu sii wato soonkiis waa buri can abi hurayrata waxaa laga wariyay ilaahay raxmaddiisa inay ka mid tahay iyo naxariisiisa inaad wax cuntay waxna cabtay adoo halmaansan laguna yidhi waxba laguma haysto soonkiina waa kuu jiraa can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi baynamaa wakti bal xadiidkan aad ugu fiirsada baynamaa waqti naxnu anagu xadiidka ugu horreeyo bayna aan kusoo marray ma garanaysaan baynamaa waqti hagee halka ku yaalla arbaciin ku yaalla soo maha xadiidka labaad baynamaa wakti naxnu anagu juluusun aan farfadhino cinda nebiyi nebiga agti sala allahu caleyhi wasalam id waktigaasaa jaa'a waxaa u yimid hu nebiga rajulu nin bal ninkaan u fiirsada nin baa nebiga u yimid fa qaala ninkii wuxuu yidhi yaa rasuulallaahi rasuulkii allow halagtu waan halaagsaday inkaar baa igu dhacday qaala nebigu wuxuu yidhi maa maxay baa ahlakaka waa laba kaaf ahlakaka ku halaagay adiga qof hadduu yaa maa laka muxuu idii qoraya halagtu midii qoraya waan halaagsamay qaala nebigu wuxuu yidhi maa <coughs> ah, macnaha maa ahlaka kama qoran waxaa idiin qoran maa laka intaas idiin qoran miya sax wey nusakda nusakda qayb ka mid a ah qoran qaala wuxuu yidhi waqactu waxaan u galmoodoo ku dhacay calamra'atii xaaskayga walxal ana aniguna saa'imun aan soomanahaybi anaa sooman baa reerkayga u tegaybi mana aha nin halmaansana garo waa ula kac kas ugu tegay wa fii riwaayatin riwaayad kalaa waxay ahayd asabtu waxaan asiiboo ku dhacay buu yidhi ahli ehelkayga fii ramadaana bil ramadaan dhexdeed fa qaala wuxuu yidhi rasuulullaahi rasuulkii alle sala allahu caleyhi wasalam u fiirsada ninkii reerkiisa u taga asagoo sooman kasna ugu taga macnaha axkaamta laga raba hadda u fiirso baro kow nebigu wuxuu yidhi hal tajidu ma raqabatan luqun iyo qoor tuctiquhaa aada xoraysid qof addoon ah oo aada xoraysid ma helaysaa macnaheedu marka waa maxay haddaad xaaskaaga u galmootay maalin ramadaan kow maxaa lagaa rabaa kafaari horta soonkii waa kaa jaba kow soonkii waa kaa jabay kow labo waa dambowdaya ilaahay u toobadkeen saddex adoon baad xoraynaysaa afar culimmada qaar baa waxay yidhaahdaan inta maalinka ka dhimanna wax cuni maysi shib wax dambe cuni maysi mana cabaysi kheerkaagana xataa mar dambe u tegi maysi inta gobolka maalka kaaga dhacahay qaala ninkii wuxuu yidhi laa maya wax dhaqaale ah oo aan addoon ku xoreeyana ma haysto addoon aan xoreeyana ima joogto qaala nebigu wuxuu yidhi fa hal tastadiicu ma awoodaa an tasuuma inaad soontid shahrayni laba bilood mutataabicayni ee xiriir ah waa laba bilood oo xiriir ah oo aan hal maalin hadda loo dhexaysiinayn hal maalinna hal maalin haddaad jabaysoo tiraada birri baan soo qallaynhaya haddana laba bilood oo kale ad dib u soo bilaabaysa waa kaa gubanaysa laba bilood oo aan maalina la joojinaynin qaala ninkii wuxuu yidhi laa maya hal bil baabaan adkaysan waaye ma laba bilood baan anugu hadda isxiriirin karaaba qaala nebigu wuxuu yidhi fahal tajidu ma helaysaa idcaama sittiina lixdan quudintood miskiinan ee miskiin lixdan miskiin wax aad ku quudisi ma halaysa hal mar baad isugu yeerin lixdankaas cuntaad siinaysa waa derjin qaala ninkii wuxuu yidhi laa maya maaqashaybaa meesha taalla kii koowaad muxuu ahaa addoon aad xoraysay ma addoon aad xoraysay waxaa isla soo gelaya inaad iyadii haysid kow ama qaymihii aad soo iibin lahayd ma hayobi qodobka labaad muxuu ahaa laba bilood soonkood weliba ogaada oo mutataabicayna maxaa waaye aan la kala reebayn hal maalinoo loo dhexaysiin maayo saddex waa maxay lixdan miskiin inaad quudisid oo cunto siisid saddexdiiba wuxuu yidhi ma haysto qaala nebigu qaala anas wuxuu yidhi fa sakata wuu aamusay annabiyu nebigu sal alla lay slam dee ninkii wax walba hadduu maya la soo istaagaya nakata nebigu waa iska aamusay buy fa baynaa waqti naxnu annagu calaa daalika arrinka aan ku sugannahay arrinkee ninkiioo yidhi waxba ma heli karo iyo nebigii ka aamusay oo sidaas la yahay utiya waxaa loo keenay <clears throat> annabiyu nebiga sosaydinma warra nebigaa waxaa loo keenay bicaraqin dambiil ama sallad sallad ma la yaqaan dambiil iyo sallad kuwan adeega iyo raashinka inta la qaato lagula soo baxo gacanta lagu qabsoo meelahaas mooska iyo qudaartii laga soo gurto lagula soo laqabso mid ar maxaa loo yaqaana dambiil iyo sallad iyo sallad baa loo keena marka waa hagaag salladaana maxaa kugu jira tolo fiihi dhexdiisa waxaa ku sugan tamrun tamar ayaa ku sugan sallad ay timiri ku jirto tamron waa timir sallad ama dambiil timiri ku jirto ayaa nebiga loo keena wal caraquna almiktalu waa salladda ama dambiisha iyadiibuu fasiraya waa isku midkii wuu ku fasira qaala nebigu wuxuu yidhi ayna xaggee buu ku sugnaaday assaa'ilu qofkii wax weydiinaya mee war ninkii hadaayata su-aasha ku hayay halagtu waan halaagsaday meeye qaala ninkii wuxuu yidhi ana waay kanbi waay kana qaala nebigu wuxuu yidhi khud qaado haadaa salladaan timirta ku jirta qaado haye fatasadaq sadaqaysa bihi asaga soo sadaqa lagaama rabin oo madar waxba ma haystaan wax ku sadaqayso salladaan timirta qaado ay masaakiinta ku sadaqayso ninkii xaajo cusub buu keena haddana fa qaala wuxuu yidhi alrajulu ninkii acalaa afqara mid iga baahi badan dushi miyaan ku sadaqaysanayaa minni aniga yaa rasuulallah rasuulka allow oo yaa iga gaajo badan buu yidhi saladan iga baahi ba miskiin soo loguma raba lagu sadaqaysa anaa miskiina anaa marka isku sadaqaysanaya buy reerkayga cid kala la siinaya lama arko sabab wuxuu yidhi fa wallaahi asagiibaa hadalkii wata ilaahay baan ku dhaartee maa bayna laabatayhaa labadeeda dhagax shiila dhexdeeda kuma sugna waa madiino yuriidu wuxuu la jeeda alxaratayni <clears throat> labadii dhagax shiilo ahlu beytin guri eh, dadkiis afqaru iga faqiirnimo badan ka faqiirnimo badan min ahli beyti qoyskaygiibi maa bayna laabatayha waxaa laga wadaa buurta madiina dhinacyada waxaa ka xiga magaalada madiino laba buurood marka labadaa buurood dhexdeeda oo dee ree madiina intay deganaayeenna kuma sugna qoys qoyskayga ka gaaja badan bi oo wax lagu sadaqaysto sidaa awgeed nebi allow waan kaa gadoomay bahashaan laakiin anaa isu gadoomay cidna siin maayo fa wuu qoslay rasuulullaahi rasuulka alleh sala allahu calayhi wasalama xataa badat ilaa ay muuqatay anyaabuhu micyihiisu qos walbuu nebigu la dhaca sal alla lay slam uma qaala nebigu wuxuu yidhi acim sii hu raashinkan timirta ah ahlaka orod waa yahay bal ehelkaaga siibi nebigu sal lay slam waxay culimmadu isweydiiyaan nebigu muxuu ku qoslay sal alla alay wasalam waxay culimmadu leeyihin wuxuu ku qoslay wax lala yaabaa ninkaanu sameeyey ninkaanu daqiiqada ka hor nin naftiisa xal u raadinayo wuxuu ahaa halaag inuu ku dhacay buu u arkayo halaagga inuu iska badbaadiyu rabay halagtu waliba riwaayadka qaar baa waxay halagtu waa halagtu anna waan halaagsamay reerkiina waan halaagay wiil anna halaagsadoo dembi baan galay islaantii soonkii ka jabiyey ayadii dembi baan geliyey wuu gubanayay ninkaasu marka wuxuu dareemahayaa inuu macaasi ku dhacay dembi weyn wuxuu rabaa marka in loo sheego xal uu kaga baxo ninkii haddeer saas u cararahayey haddeera wuxuu bilaaba dhaqaale aruursi ha xoogaagaan lagama maarmo aniya reerkaa u baahan cidinagama faqiirsana marka isla daqiiqado gudahood inaad marra tidhahda nafi uguma jirto waa halaagsaday halla i badbaadiya marra aad tidhahda xogaagaan reerkaygan ka maarmin taasuu nebigu ku qoslay dabeecada qofka ta taasi waa midoo waa shay suurtagal ah inuu nebigu taa ku qoslayo calayhi salaatu wasalaam waxaa labaada suurtooda nebigu inuu ugu qoslaya raxmad uu ninkaa u naxariisanayo oo qofka hadduu inta waxun kugu sameeyay aad wu xogaa indhahayo ku gugubtid wuxuu isleeyahay alelh maanta amuur baad ka kacday oo wuu yaro cabsanayaa laakiin haddaad muusood iyo dhoolla caddayn iyo farxad u muujisid waxoogaa qofkii wuxuu dareemayaa naxariis buu dareemayaa raxmad uu nebigu u naxariisanaya calayhi salaatu wasalaam ayuu sidaa uu sameeyey taasina waa qodob suurtagal ah xadiidku wuxuu ina baray oo aan ka faa'iidaysanay kow soonkii maalinka rabadaan oo kaa tegay horta waa inaad soo qalayso waa waajib soo maynaa sheesheen ninku hadduu reerkiisa bil rabadaan u tago waxaa waajib horta soonkii waa ka buray laakiin waxaan sheegnay ninka bisha rabadaan aan leenahay soonkii waa ka buray reerkiisuna u tegay waa qof soomanaa magaaladiisiina joogay laakiin nin musaafir ah qofka musaafirka sooma banaana soonku inuu furo sooma banaana adiga islaantaaduba haddaad musaafiriin tihiin waxaa idiin bannaan soonka inaad jabisaan mar haddii soonka aad jabiseenna inaad isu tagtaan cidi xaaraam kaa dhigi mayso waxaad dhici karta adoo soomanayn islaantaaduna aysan soomanayn labadii ninoo gurigiinni aad joogtaan musaafirna idaan ahayn inay dhici karta inaad isu tagtaan dembina uusan idinka soo gaarin waa bishu waa bil rabadaan laakiin adigii ma soomani ninka ahaa xaaskiina ma soomana mana tihidin dad musaafiriin ah gurigiinni baad joogtaan waa isu tagteen dembina idinma soo gaareen soonka ka tegitaankiisina dembi idinkama soo waa sidee tusaale gabadhii dhiig baa ku dhacay dhiigga markuu caado gabadh ku dhaco soo soo soonk miyay soomaysaa soomay maaha soonkii baa jebisa soonkii baa ka jabay marka maalin rabadaan bay soonkii ka qubaysata marka ayadoo dee suxuurtii waqtigii lasoo dhaafay barqadii bay dhiigga caadada ka mayratayba tusaale ahaan waa afurantaha marka ayadii sababtoo ah xalay dhiig bay qabtay markii la suxuuranahay haddana waa ka qubaysatay waa kow asaguna safar buu ku maqnaayo fasax rabiyo wuxuu haystay inuu mar qofka qofka musaafirkaa afuri kara ah diyaaradduuba jidka kula jira waana soomanaaba waana afuranaaba xaafaddii baa waxaa isugu yimid asagoo fasax uu qabay ku soo afuray yaa iyadoo fasaxay qabtay ku afurtay oo labadoodiiba ay afuran yihiin midkoodna dembi usa saarnay ayadana maxala markii la suxuurinayo caaday qabtay asna waxaa weeye soonku waaba waxa weyaan musaafir buuba ahaaba inay markaa isu tagaan marka wax xaaraama marka waa ma aha wax xaaraama ma aha waa u bannaanta markaas <coughs> ayib xadiidku marka wuxuu inoo faa'ideynaya dadka ahlucilmiga ah in wax la weydiiyo waxaad garan weyday nebigu ninkaana wax weydiiyey soo maahayn wuu weydiiyey xadiidku inoo faa'ideyn culamaadu xadiidku inoo faa'ideynayaan ka qaadanaynaa qofka baahan asagoon qofka wax isii odhanayn baahidiisa inuu tusi karo suu qofkaan wax u garto markuu nebigu yidhi orod sadaqayso nebi allow cid iga faqiirsan oo qoyskayga qoyskayga ka faqiirsan ma jira buy ma sadaqaysanaya muusan oran anaa qaadanayana muusan odhan laakiin wuxuu yidhi cid iga baahi badan oo saaka la siiyo magaalada dhexdeeda joogtaa ma i jirto fa wallaahi baan ku dhaartee maa bayna laabatayaha labadeeda gol ama labadeeda dhagax shiila kuma dhex sugnaa ahlu beyt yuriidu wuxuu ula jeedaa laabataynka alxaratayn waa labada waa labada kule labada dhagaxshiile ahlu beytin qoys gurigiisa afqaru ka faqiirsan min ahli beyti gurigayga xadiidku waxyaaluhu inoo faa'iideeyey waxaa ka mid ah qofkii bil rabadaan reerkiisa u tagaa axkaamtaana waajib ku noqonaysa oo laga maarmaan ah waa waajib maadaamuu kas u furay kow waxaa waajib ku noqonaya addoon inuu xoreeyo labo hadduusan helaynin laba bilood soonkood laba bilood soonkood maxaa laga wadaa dee maalinkii aad soontay maalinkii aad afartoo rabadaan horta soonkeeda waa kaa jabay bisha rabadaan markay dhammaato waa inaad maalinkii toos usoo qallaysid markaad maalinkaa toos usoo qallaysid baa waxaad bilaabaysaa soonkii kaleeto laba bilood oo hal maalinna aadan u dhexaysiinayn baad gabadha dabcan hadduu dhiig cada ku dhaco dee ayadu cudaar bay leedaha markaas iyadoo labadii bilood wada ama ay umushoo kaleeto dhiigi dhalmada uu ku dhaco kaleeto waxaa kaloo haddana haddii uu taas waayo inuu lixdan miskiin quudiyo lixdan miskiin ayuu quudinaya ayib sidaa ayaa laga rabaa marka <clears throat> culummada muslimiintu waxay leeyihiin mukhayar ma ah ku raba ma samayn karo saasay u kala horeeyaan meesha ugu qoran tahay sidaas ayuu u kala horeeyaa sababtaa ah ninkaa nebigu markuu weydiiyey nebigu saasuu u kala hormariyay calayhi salaatu wasalaam qosolka noocaasoo kaleo arrimahaasoo kaleo lagu qoslona ma aha qosol xaaraam ah xadiidkan ninkan saxaabiga magaciisa culimmadu ku kala aragduwen qaar waxay leeyihiin sulaymaan baa la yihahdaa qaar waxay leeyihin salamaatu bnu sakhri baa la yidhaahdaa ilaahay baa garanaya magaciisa rasmiga ah alxaratu ardun dhul weeye tarakabu tarkabuhaa iska saaran tarakabuha miyuud qamisa tarkabuha kaafku mashadan yahi tarkabuhaa xijaaratun sudun tarkabuhaa iska saarantahay tahay xijaaratun sudun waa dhulka dhagax shiilaha oo dhagaxaantiisu madmadowdahay ayib baabkan musanifku raxmatullaahi calayhi axaadiista uu ku sheegay <coughs> sideed xadiis weeye sideed xadiis baabu sawmi fi safari safarka dhexdiisa soonka la sooma ayuu u baabyahy musanifku baabkaana xadiid badan buu ku sheegi doonaa oo ah taqriiban dhowr iyo toban xadiid buu ku sheegi doonaa halkaa waa maxay asawmu in la soomo fi safari safarka dhexdiisa can caaishata waxaa laga wariyay radia allahu canha ana xamzata bni camrin ana xamzata bna camrin xamsihii ina camar ahaa anna xamzata xamsihii ibna camrin ina camar ahaa alaslamiya ee ree aslami loo aaneeyey qaala wuxuu ku yidhi linnabiyi nebiga sala allahu calayhi wasalam a asuumu ma soomaa fi safari safarka dhexdiisa wa kaana ninkaasi wuxuu ahaa waa xamse kahiira asiyaami nin soom badan buu ah fa qaala nebigu wuxuu yidhi in shi'ta haddaad doontid fa sum soon wa in shi'ta haddaad doontidna fa afdir afur xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey kow wax kastoo aad garan weydid yaad la aadaysaa culimmada weydiiye fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun laba xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey qofku haddii su-aasha culimmada markuu weydiinayo cillad ay jirto uu ku badan yahy o kale inu weydiy maalan hebel waa safar badan yahay ka warran waa socdaal badan yahay ka waran xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyo oon ka qaadanaynaa safarka markaa tahay bil ramadaanna la joogo inay kuu bannaan tahay inaad soontid iyo inaad afurtid labadu waa kuu bannaan yahay maalin ramadaan weeye musaafir baa tahay waana soomi kartaa waana afuri kartaa khiyaar baad leedahay taasna xadiidku waa inoo faa'iideeyey can anas ibni maalikin waxaa laga wariyay radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaan ahay nusaafiru kuwa socdaaloo safra maca nebiyi nebiga la jirankii sala allahu caleyhi wasalam nusaafiru maca nebiyi falam yacib saas idiin qoraya kunnaa nusaafiru maca nebiyi sala allahu caleyhi wasalam soo saa idiin qori maayo ayib falam yacib ma ceebayn jirin assaa'imu midka sooman calalmuftiri midka afuran walalmuftiru midka afuranna cala saa'imi kan sooman ma ceebayn jirin halkaa ma la fahmo saxaabadiiyo nebigii oo socda oo safar ah baa dadkii qaarna sooman yahay qaarna waa afuran yahay kuwa sooman maalan ma ohan jirin fulayaal baa tihiin iyo cibaadadaa idinku yar iyo annagu waa soonnay iyo idinku maysan ohan jirin kuwa afuranna maysan ohan jirin ruksadii ilaahayna siiyey iyo fasaxii ilaahay baan qaadanay idinkaaba cosaad ah maysan ohan jirin shib kanna fasax ilaahay buu ku sooman yaho waa u bannaan tahay kana fasax ah, ilahay buu ku afuray oo ilahay baa u baneeyo oo caadi labada qodob ma la fahma marka haddaadan wax adugu aadan samaynayn walaalkaa uu sameeyo waxba yaan la isku ceebaynin waxaan ilahay dartii baad ula jeedaa dan kale ha ka gelin can abidardaa'i waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala wuxuu yihi kharajnaa waan baxnay maca rasuulillahi rasuulka alla la jirankii sala alla aleyh wasalam fii shahri ramadaana ramadaan bishi fii xarin kulayl dhexdiis shadiidin ee daran xataa in kaana ilaa uu ahaa axadunaa midkayo layadacu mid dhiga yadahu gacantiisa calaa ra'sihi madaxiisa min shiddati alxarri kulaylka darnaantiisa wamaa fiinaa dhexdeenna ma ahayn saa'imun qof sooman ilaa rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu caleyhi wasalam maahane iyo wa cabdulaahi ibnu rawaaxata cabdulaahiga ina rawaaxaa lafdigan muslim ayaa iska leh muslim ayaa iskale lafdigaan xadiidkaani muxuu inoo faa'ideeyey kii u heroole macnayi yaa soomanaa nebiga iyo cabdullaahi ibnu rawaaxa saxaabada kalena way afuranaayeen weliba waxaa lagu jiray bil rabadaan weliba fii xarin shadiid kulayl daran xataa in kaana wuxuu ahaa axadunaa midkaya la yadacu mid dhiga yadahu gacantiisa calaa ra'sihi madaxiisa min shiddati alxarri maxaa laga wadaa dallaalnimo lama wato kulayl dallaalnimadii waxba ma wataa marka qoraxda kulaylkeeda baa inta kusoo dhawaada gacanta saa la odhanaya gacantaana isaga dhigayaan qoraxda kulaylkeeda dadka noocaasa ayaa afuranaa nebigii cabdulaahi ninka la yihahdo ibnu rawaaxana way soomanaayeen dadka kalena way afuranaayeen ayib marka qolaa waxay qabtaa qabaanba soonku haddii aad musaafir tahay maba guntamayaba xadiidkaana diidaya xadiidkan ayaa diidaya <coughs> can jaabir ibni cabdillahi waxaa laga wariyay radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi kaana rasuululahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu aleyh wasalama fii safarin safar dhexdeed xadiidkan aad u dhuuxa kii horeya asagana isu fiiriya nebigu wuxuu ahaa socoto fa ra'aa wuxuu arkay zixaaman ciriiri iyo meel dad ku sheensan yahay iyo wa rajulan nin ninkaasoo qad dullila la hareeyey calayhi dushiisa waa la dalaalimeeyey nin inta dhacay oo suuxay mara dusha laga saaro oo loo dallaalimeeyey oo hoos loo sameeyey buu nebigu arkay wa rajulan nin buu arkay fa wuxuu arkay zixaaman ciriiri iyo wa nin qad dullila la hareeyey calayhi dushiisa la hareeyey maxaa laga wadaa dallaalimo iyo maraa la huwiyo loo sameeyey fa nebigu wuxuu yidhi maa haadaa warkani muxuu yahay faqaaluu waxay yidhahdaan saa'imu nin sooma mooyaane soonkii baa ka tamato waa suuxa qaala nebigu wuxuu yidhi laysa min albiri wanaagga ka mid ma aha assiyaamu nusakhda qayb baa waxay qoran assawmu assiyaamu soon fi safari safarka dhexdiisa la soomo wanaagga ka mid ma aha waa xumo wa fii lafdin lafdi kale waxaa limuslim u sugnaaday calaykum waxaad laasimtaan oo qaadataan biruksati illaahi ilaahay bannayntiisa iyo ruksadiisa allatii taasoo rakhasa uu idiin ruqsayay lakum idinkoo ah inaad afurtaan xadiidkan meesha maxaa ka muuqda bil rabadaan in la soomo inaysan fiicnayn laysa min albiri wanaaga kama tirsana asiyaamu in la soomo fi safari horeyna maxaan u soo marray kii ka horreey yaa soomay nebigaa soomay sal alla alay wasalam iyo cabdullahi ibnu rawaxa iyadoo la sooman yahay kii ka horreeyey maxaan soo maray saxaabada qaybna waa afuranaayeen qaybna waa soomanaayeen intaa mala isla fahmaa seel la isu waafajinayaa marka wanaagaba kama mid aha iyo nebigaa soomay wanaagaba ka mid ma aha iyo qaarkiinna ha soomo qaarkiinna waxaa la isku waafajin dadkaynu fiirinaynaa qofkii aan xamili karin oo safar ah isagoo safara ah aan soonkii awoodi karin sida ninkanoo kale suuxaya waxaan leenahay inaad soontahay waa macaasi lama ogola afur qofkii laakiin awoodi kara maxaan leenahay way kuu bannaan yihin inaad afurtid iyo inaadan afur dee ninka naftiisiibuuba halaagayba muxuu soomaaba koomuba galay waa nin ku jira marka qaabkaas ayaa culummadu xadiidka u jamciyaan ruqsada ilahay oo la qaadanayana waa taas can anas ibni maalikin waxaa laga wariyay radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaan ahayn maca nabiy nebiga la jirankii sala allahu caleyh wasalama fii safarin safar dhexdii fa minnaa waxaa naga mid ahaa assaa'imu mid sooman wa minnaa waxaa naga mid ahaa almuftiru mid afuran intaas lama fahmin soo marra asagoo kale dadka qaarra waa sooman yahay qaarra waa afuran yahay qaala wuxuu yidhi anas bal u fiirsada fa nasalnaa waan degnay manzilan meel la dego fii yowmin maalin xaarin ee kulul maalin kulul baan meel degnay buuri wa akharunaa midka noogu badan dillan xagga hooskana saaxibulkisaa'i ninka go-a wata weeye ninka maalinka noogu har badan oo hoos badan haysta waa ninka go-a haysta buuri dadka kale waxba go- ma haysan calaamaad lama haysan cirib baa markana dishay buuri ninka marka la yidhahda alalehi maantay ta hebel wax hoos laho fiicanoo qoraxda isaga dhigu u haystaa waa ninka go-a haysta bi wa minaa waxaa naga mid ahaa man ruux yattaqi isaga ilaaliyo isaga dhowra ashamsa qoraxda biyadihi gacanta waa kan haddaayta soo maray sidee isaga dhowraya ah, saasuu isleeya qoraxda kulaylkeeda marka go'a a uu haystaa waa gacantiisa qoraxda isaga dhigayo waana la soomayey qaar sooman baa ku jira qaala wuxuu yidhi fasaqata way daateen assuwamu saasuu idiin qoraya muxuu idiin qorayaa suwa mise assaa'imuun ya assuwamu miya ah, mise assuwaamu alif male soo ma ah, kuwii soomanaa ayaa daatay maxay la daateen <coughs> haw qadan inay suxsuuxeen sidii ninkii hore kale ma aha mar haddiiba la degay geedaha hoostooda inta la nin walba isbilqa meeshaasaa la seexda ee sida ninkii hore oo dad inta wada suuxay kooma la geliyey ha u qaadanina ma la fahmo qodobkaa waa kala laba kan iyo kii hore dhankaa marka laga fiiriyo fa way daateen aswam kuwii soomanaa ama aswam waxaa laga wadaa markii de meeshii la degay leanna socotaa laha fa waan degnay manzilan meel la dego way daateenoo qof dhaqdhaqaaqa way qof walba geedba hoosta ka gala wa qaama way istaageen almuftiruuna kuwii afurana fa darabuu waxay dhiseen al abniyata dhismo teendhooyin bay dhiseenba dadkii ee soomanaa bay teendhooyin u dhiseen wasaqow way waraabiyeen arrinkaaba gaadiidkiina way waraabiyeen farda iyo geel wixii la watayba waa la waraabiye madhaa meeshaa biyo lahayd fa qaala wuxuu yidhi rasuulullaahi rasuulka ala sala allahu calayhi wasalama dahaba waxay la tageen almufdiruuna kuwii afuranaa alyowma maantay biljri ajarkii ayagaa la tegay kuwii soomanaa iyo kuwii afuranaa yaa maanta ajarkii qaatay kuwii afuranaa xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey kow <clears throat> nebiga sala allahu calayhi wasalama waxyaalaha markaad musaafirka tahay yaryarkaa lama liido lama yaraysto sida teendhooyinka oo kaleeta iyo sababtu waxa weeye mar baa loo baxsay soo ma jeedaan dadkii soomanaayo waa u baxsadeen teendhooyin in loo daldhisay marka waa la qaatay laba xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyo oon ka qaadanaynaa oo waxyaaluhu inoo faa'iideynaya ka mid ah arrimahan oo kale markay yimaadaan dadka sooman iyo kuwa afuran waxaa fadli badan kuwa afuran sabab sababtu waxa weeye kuwii afuranaa laba waxyaalood bay isku dareen kow waxay sameeyeen ayagii soomanaa way u shaqaynayaan naftoodii horta way ilaaliyeen oo way dhargeen dee waa nool yihin ayagu kow kuwii soomanaana waa u adeegana waa u shaqeeyeen labo xoolihii iyo ah, mayeeraankii la watayna waa la waraabiya saddex saddexdaa shaqa dadka isku qabtay iyo dadka sooman bes oo iska bilqan oo la raba teendha in loo xirxiro hoo afurkaan kee fiican dadka saddexdan isku qabtaa ka fiican isuma dhowaa sababtaa kana shaqaduu qabtay waa shaqa asaga khaas ku ah soon bes kana shaqada uu qabtay naftiisiibuu u daneeyey xayawaankiibuu u daneeyey walaalihii soomanaabuu u daneeyey khalaas adeer adaa sooma eh waxaway ood xoolahaaga rarka ka degso oo shaqayso yaa annaga laga yaabo soomaalidu inay isku yidhaahdaan laakiin walaalkaayoo maanta ay ka jajaban tahay oo kicila inaad u shaqayso afurka u samayso caawisid ajar baad ka helaysaa ajar ayaad ka helaysaa iyo wanaag taana xadiidku waa inoo faa'idiye waa ka qaadanaynaa can caaishata waxaa laga wariyay radiallahu canha qaalat marka ha u qaadanina nebigu inuu leeyahay kuwa kale ajar ma leh kuwana ka ajar badan labadaba ajar bay leeyihin kuwii soomnaa iyo kuwii afranaa can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tihi kaana wuxuu ahaa yakuunu inuu ahaada calaya dushayda asowmu soom qadaaha lagu leeyahay min ramadaana ramadaanna la iga leeyahay famaa astatiicu ma awoodin an aqdiya inaan guto oo aan soo qalleeyo ilaa fii shacbaana bisha shacbaan maahan xadiidkan aad u fiiriya caaisha waa nebiga soo maaha caaisha waxay leedahay waxaa dhici jirtay bil rabadaan ro in lagu yeesho soon oo see lagu yeesha waxaa dhici kara dhiig cadaa ku dhacay markaasaa soonkii maalmay ka tagta shan beri lix beri toddoba beri kuu dooni ha noqdo bishii rabadaan soonkii ka tegay ilaa bishii bisheedii kale soo sanad kama soo wareegin bisha ka horraysaoo shacban waa bishaan aan ku jiroo kale bishaas maahan inta kale maan awoodi jirin inaan qadayo oo maxaa diidayay miyaad xanuunsanayd maya ayadaa caddaysayo rasuulka ilaahay baan ugu danaynaya te waxaa laga yaabaa rasuulka ilaahay oo u baahan inay sooman tahay soonkiina hadduu yahay waajib waajib ee qadihiisa in la soo celiya waajib ay tahay waqtiguna waasic yahay dee ninka tiisaa markaa laga hormarinaya marka rasuulkay ugu danaynaysa calayhi salaatu wasalaam bisha shacbaan haddii la gaaro oo maxay u afuri weyda dee dayntii lagu lahaa waqtigeedii baa gebagaba ah waa midda kale bisha ramadaan shacbaan nabiga laftirkiisaa soonka badin jiray calayhi salaatu wasalaam marka labadaa qodob ba isla hesha waqtigii lagu lahaa daynta soon lagaga lahaa oo cidhiirigii noqday iyo nebigiioo bishaan soonka badinaya markaasay ka faa'idaysan jirto soo qallayn jirtay can caaishata waxaa laga wariyay radia allaahu canha marka maxaa halkaa laga faa'idaystay gabadha lagu leeyahay ama ragga lagu leeyahay bishii rabadaan soon looga yeeshay islamarkaba inay soo qalleeyaan laazima dib bay u dhigi karaan waxaa u fiican inay isla markaba soo qalleeyaan laakiin dib waa loo dhigi karaa ilaa shacbaanka laga gaaro <coughs> can caaishata waxaa laga wariyay radiallahu allahu canha ana rasuul allahi sala allahu aleyh wasalam qaala wuxuu yidhi man maata man qofkii maata dhinta walxaal calayhi dushiisana uu yahay siyaamun soon soon qofkii lagu leeyahay oo dhinta saama waxaa ka soomaya canhu xaggiisa weliyuhu weligiisa weligiisa waa maxay waa qaraabadiisa qaraabadiisaa ka soomaysa wa akhrajahu abu daawuud miyuu idiin qoraamaysa akhrajahu keliya wa akhrajahu abu daawuuda abu daawuud baa xadiidkan wariyey oo muslim la wariyey wa qaala wuxuu yidhi hada fi nadri abu daawuud wuxuu yidhi soonka qofka laga soomaya hadduu dhintay oo laleeyahay saama canhu weliyuhu xigtadiisaa ka soomaysa waa soonka nadarka oo waa maxay ballan ilaahay waxa waa waxaa haddaan helo inaan soomo laba maalmood labadii maalmood isagoon soomin buu dhinto eheladiisaa ka soomaysa wa huwa isaguna qowlu axmed ibnu xambalin waa hadalka axmed ibnu xambal oo axmed ibnu xambal baa sidaa qaboo ku tegay buy culummada muslimiintu waxay qabaan jamaahiirtooda salaf iyo khalafba soomku inuu yahay cibaado inuu yahay horta cibaado kow cibaado hadduu yahay dee niyaabo ma gashaa niyaaba waa gashaa haddii waxa weeyaan sida kanoo kaleeto xadiidku uu tilmaamo tilmaamoo kaleeto ehelkiisaa ka soomaya ehelkiisa ayaa ka soomaya saasaa sawaab ah culamada qayb baa waxay qabaan waa soonka nadarka keli ah laakiin sida raajixa soom oo dhan baa laga soomi karaa qof soonkii waqti u helay oo aan soo qalayn oo sidaa loogu leeyahay waa laga soomi karaa can cabdillaahi bni cabaasin waxaa laga wariyay radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi jaa'a waxaa yimid rajulunin ilanebiyi nebiga ayuu u yimid sala allahu caleyhi wasalama faqaala wuxuu yidhi yaa rasuulallahi rasuulkii allow ina ummii hooyaday maatat way dhimatay maatat way dhimatay magac kale ku sheego soomaali ah way geeriyoota waa sax wal xaal calayha dusheedana uu yahay soomu shahrin bil soonkeed maxaa laga wadaa bil soonkeed baa lagu lahayo aysan soomin afa aqdiihi ma ka gudaa canhaa xaggeeda maxaa laga wadaa anigu ma soomaa weeye ayada ilaan way dhimatay maogtaha anigu ma ka soomaa fa qaala nebigu wuxuu yidhi sal alla alay slam low kaana hadduu ahaan lahaa calaa umma calaa ummika hooyadaa dusheeda daynun dayn a kunta ma ahaan lahayd qaadiihi mid ka guda canhaa xaggeeda waa su-aal saxa hooyadaa dayn haddii lagu lahaan lahaa oo hebel dayn ku yeelan lahaa ma ka gudi lahayd jawaabtu waxay noqon qaala wuxuu yihi nacam haa hooyadii deyn waa ka bixin lahaa qaala wuxuu yihi nebigu fa daynullaahi ilaahay deyntiisa ayaa axaqu ku mudnaansho badan an yuqdaa in la gudo oo daynta ilahay maxay ahay bilshii soonkeeda waa dayn lagu leeyahy marka ogow qofkii bil rabadaan soonkeeda uu ka tegay ama maalmo ay ka tageen waa dayn daynta ilaahay baana ka mudnaansho badanta dadka in la gudo marka qofkii meydka ahaa ayaa waxaa la leeyahay dayntii waa laga gudahayaa arrinkaasina waa ijmaac dayntaa laga gudahayo ama dadka dhaxlayaa ha ka gudeen ama kayrkii ha ka bixiyeen iyo cid kaleetee waa uun isku mid daynta waa laga bixinaya waa laga gudaya taana xadiidku waa inoo faaidayy wa fii riwaayatin riwaayad kala waxay ahay jaa-at waxaa timid imra'atun qof dumara ilaa rasuulillahi rasuulkii alla u timid sal alla alay wasalam fa qaalat waxay tidhi yaa rasuulallahi rasuulkii allow inna ummi hooyaday maatat way dhimatay wa calayhaa korkeedana waxaa ahaaday soomu nadirin nadar soonkii afa asuumu ma ka soomaa canhaa xaggeeda fa qaala nebigu wuxuu yidhi ara'ayti gabar yahay ka warran afara'aytina nusakda qayb baa qora afara'ayti ka waran low kaana hadduu ahaan lahaa calaa ummiki hooyadaa dusheeda daynun dayn faqadaytiihi aad ka waxa weeyaan aad ka gudaysid a kaana miyuu ahaa daalika arrinkaas yuaddiya yu mid la gudaya canhaa xaggeeda hooyadaa dayn haddii lagu leeyahay adna aad awood u leedahay ma ka gudi haa low kaana hadduu ahaan lahaa calaa ummiki hooyadaa dusheeda daynun dayn faqadaytiihi aad ka gudaysaa kaana ma aha daalika arrinkaas yu-addaa mid laga gudaya canhaa xaggeeda qaala fa qaalat waxay tihi nacam haa qaala nebigu wuxuu yidhi fa suumii ka soon can ummiki hooyadaa hadday toban ciyaal ah hooyadii dhashay oo toban maalmood lagu lahaa oo soon ah oo yidhahdaan aan qaybsanno tobankeenno waa caadi ha midda maalin buu soomaya ama hal maalin bay tobankiiba wada soomeenba khalaas tobankii hooyada way ka gudeen can sahl bni sacdin isaacidiyi waxaa laga wariyay radia allahu canhu waa saxaabi jaliil ah ana rasuula allahi sala alla alay qaala wuxuu yidhi laa yazaalu ka zuuli maayaan annaasu dadku bikhayrin wanaag maa inta cajaluu ay dadejinayaan alfitra afurka maxaa laga wadaa afurka markay qoraxdu dhacdo horay in laga afuro weeyaan riwaayad kale waxay ahayd ziyaado kale waxay wa aharu suxuura suxuurtana ay dib dhigayaan inta ay suxuurtana dib u dhigayaan afurkan ay dadejinayaa khayr ka zuuli maayaan xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey afurka in la dedejiyo in la dedejiyo qoraxdiiyo soo jeeda ina cuntid maaha waa keliya qoraxdu markay dhacdo baad fiirsanaysaa suxuurtana la dibdhigo ummaddana weliba lagu dhiirigeliyo taasi waa qodob <coughs> nabigaa sheegay laa yazaalu diinu daahiran diinka ilaahay in lagu dhaqmayo oo muuqdo ka zuuli maayo inta dadku afurka ay dadejinayaan sababtu waxa weeye yuhuudda iyo kiristaanku dib ayay u dhigaanoo xidigaha ayay fiirsadaan habeenk habeenku markuu madoobaaday afuraan ayagu laakiin inagu sidaas ma ah marka waa inaan ayaga ku khilaafno ahlu kitaabkaas waa midda labaade nabigeena sala allahu alayhi wasalama dee faa'iido kalau ku sheegayo habeenkii haddaad tidhaahdid baan sii soomananaya habeenkii miyaa la soomaa lama soomo qoraxdii oo dhacdaad sii sooman taha war wakti soomaha waktigaa soomantaha waa habeen baa la joogaa ayana lama rabo qoraxdii markay dhacdood ogaatid horey ka afur taana waa mid marka afurka waa in la dadejiyo oo aan xidigaha iyo hameenka madowgiisa mugdiga ahayn barkiia la sugin qoraxdu inay dhacday markaa hubsatid adin xataa laazimaha ogow inaad adin maqashid waxba laazim ma aha lakiin inaga mushkila haysta qorax ma aragna nairobi baan joogna qorax ma aragno muadiniintaasaa iska fiirsanaynaa marka muadiniinta muadinka ka warran qoraxda marka dhacdo hadduu asaga afur u fariisto iska afuray timirtiis iyo biyihiisu ka dhargay markaa kabacdi waa adimahaya dee asagaa dadku sugahaya in la isku halaynaya hadduu yaraha keligii baa afurahaya ummaddan baa laga yaabaa inuu dhib u geystay marka waxa weeye waa in masaalixda la jamciyo haddii adigu qorraxdaad arkayso inay dhacday xaqiijii sid waxba addinha sugi can cumar ibni alkhaaab waxaa laga wariyay radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulullahi rasuulkii allah wuxuu yihi sala allahu aleyh wasalam idaa aqbala markuu ka soo jeensto alleylu hameenku min haahunaa halkaan xaggee waa bariga meesha qoraxdu ka soo baxdo habeenkii markay qoraxdu dhacayso mugdigu marka hore wuxuu ka soo muuqanayaa dhankay saaka ka soo baxday leanna dhankan iftiinkii galabta qorraxda ku dambeeyey wa adbara uu dhabar jeediyey annahaaru maalinkuna min haahunaa halkaan oo waa xaggee meeshai qoraxdu usii dhacaysana iftiin yar u sii haray taas laga wada faqad afdara wuu aafuray assaa'imu kii soomanaa sharcan buu u afura sharcan sharci ahaan waqtiga afurka wuu gaaray weeye mar hadduu habeenkiina soo madoobaaday iftiinkii maalinkuna uu tegey can cabdilaahi bni cumara radia allaahu canhumaa waa xadiiska ugu dambeeya casharkeena qaala wuxuu yidhi nahaa wuu reebay rasuulullahi rasuulkii alla sala allahu aleyhi wasalam can ilwisaali xidhiidhinta xidhiidhin waa maxay maanta markaad sooman tahay goormaa la afuraa maantaad soo soomanayd goormaa la afuraa maqribki soo maa maqribkaad afurka iska daysay waad waday waad waday waad waday suxuurtii soonkii kalead ku daba xirta oo soonkii maanta aad soomanayd mid kaloo beriya lagu daba xiro inta udhaxaysana aan la afurin taasaa wisaal loo yaqaanaa taasuu nebigu reeba qaaluu waxay yidhahdeen innaka adugu tuwaasilu waad xidhiidhsa adiguba waad samaysay maxaa naga noogu diidaysaa bay yidhahdeen aduguba maanta o dhan adoo soomanaa caawa afuri mayside waad ku sii wadin ilaa suxuurtii laga gaaro maxaad anaga noogu diidi oo ilaa suxuurta lagu gaar ilaa maalinka kale lagu xidho qaala nabigu wuxuu yihi innii anugu lastu ma ahi ka hay-atikum idinkoo kale ma ahi bi anugu idinlamid ma ahi ka hay-atikum qaabkiinoo kale anigu ma ahi ka hay-atikum qaabkiinoo kale ma ahi malaa'ig inuu yahay maaha waa bani aadam caadi a ah, nabigu sal alay slam laakiin uu ka cabsi badan yahay ilaahay si uga cabsanaya waxayba keentayba cunto iyo cabitaanba inuusan xasuusanba mararka qaarkood iyo awoodda ilahay cibaadada u geliyey innii aniga udcamu waa la iquudiyaa oo wa usqaa waa la i oo hadda haddii lagu waraabiyo nebi allow aada wax cuntid cuntada iyo cabitaanku soo wax ma jebiyaan maya cuntadan iyo cabitaanka nebiga la waraabiyo cunto iyo cabitaan adduun mahana waa kuwa janno culamada qaar baa halkaa marinaya wa xadiidkan waxaa wariyay abu hurayrata iyo wa caaishata iyo wa anas iyo wa e, anas ibnu maalikin saam idiin qoraya <coughs> walimuslimin waxaa u sugnaaday can abi saciidin alkhudriyina uga sugnaaday radia allahu canhu fa ayukum kiinii araada doona an yuwaasila inuu xidhiiriyo soonka oo maanta uu soomana cawa u kusii daro <coughs> falyuwaasil ha xidhiiriya ilaa saxari suxuurta inta laga gaarayo marka maxaa laga wadaa maantaad soomanayd maadan afurin maadan cashayn suxuurta markii la gaaray baad wax cuntay suxuurta markii la gaaray baad wax cuntay marka ilaa suxuurta laga gaarayaad soomanaanaysaa caawo dhan baad soonkii kusii waden saas qaabkaasu marka nebigu ka wada sal ly slam xaqiiqada wasaalku marka waa kaas soomkii maantay ahaa iyo kambiriya inaad xidhiirisid afuro uusan jirin nebiga sal alla alayhi wasalama meesha uu leeyahay aniga waa la iquudiyaa iyo idinkoo kale ma ahi bay culimmadu aad ugu kala duwan yihiin sida sawaabkana waxa weeye ilaahay baa nabiga quudiya sala allahu calayhi wasalam waa sax laakiin nebigeenna sala allahu alayhi wasalam iimaaniyaadkiisa iyo taqwadiisa iyo alla kacabsigiisa wuxuu sababay wax badan oo gaajaha inagu aan dareemayna howlaha ku saabsan inuusan dareemin calayhi salaatu wasalaam ama la yihahdo cuntadana waa cunto janno o ilaahay uu siiyo wallahu aclam sala allahu baarak calaa nabiyina muxamedin waaalihi wa saxbihi ajmaciin